alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam baab lkhulci ayaynu ku shareeyey oo inoogu dambeeyey khulciguna waa dalab xaggeeda ka yimaada laakiin haddana khulcigaasi dee dalaaq baa la socda oo ilaa u isagu furo mooyaane ya khulcigeeda waxba kama soconaya maal bay isku furanaysaa maalkaasi wuxuu noqon karaa meherkeedii hore ee uu siiyey in laeg sida xadiiskani ku aragnay atruddiina calayhi xadiiqatha riwaayaad ka baxsan bukhaariga waxaa ku soo arooray wa aziida haa waan kordhinaya weliba intiina waan gus in kalena waan ugu daraya dheerta iyo dheeraad baan siinay fii ma iftadat bihi oo fii madaasi waa caam wixii isku furatay inay tidhaahdo qaadaynta ama meher horaa ha ahaado intii meherka ha ama dheeraad ha ugu darto waxay doontaa noqoto isaga markaa ridihiisa day ku xidhanta waxaanu sheegnay haweeneydaasi inay ahayd jamiila bintu ubay waxaa kaloo la yidha markaa waxaa waa labada waa la laakiin waxaa kaloo soo aroortay sahla in la magaceeda sahla oo iyaduna ansaartun ka mid ahayd aduu markaa muhiim aha magaceeda in la ogaadee macnihii laga raacayba ana imra'ata thaabit ibn qays khulcigaas inuu de rasuulku alayh salat slam samee ayaa laga qaadanayaa misle banaan ay tahay gabadha hadday u aragtay inaanay suurtagal ahayn waxaase markaa la isweydiinaya haddaba waxa uu rasuulku ku sheegay alay slat slaam inuu yihi fur dabeetana wuu furay wadalliqha tadliiqatan hal dalqad ayaa uu yihi fur waxay culimadu u badan yihiin u badanyeen oo nin markaa daliilka u dhow oo xadiiskan de aynu hayno ku jirta fajacala الnabiyu salى الlahu alay slm ciddataha xaydata maxaa yahed gabadhu markay la furo inay saddex bilood ay cadad baxdo amba saddex duri halaaثata quru iyada gabadhan mukhtalacada hal mar ayuunbaa markaa ay xaydo kadib saasay markaa gabadhaas ku noqonaysaa isaga ay kaga go-aysaa gabadha waxay noqonaysaa hadduu doono inuu mar labaad guursado dumarkaa kalu meelo mid maxaa loo soo yareeyey ciddadeeda waxaa loo soo yareeyey dee kan hore waxaa laga yaabaa ninku intuu xanaaqa amba wax lamida inuu furo dabeetana dhow soo ceshasay lakin marka horeba arrintan meel adag bay ka ayay ka timi halkaa adagay ka timid awgeed ee ay labada qofaane marka horeba dee saa ku kala tegeen ayaa waxaa leeyahay halkaa xaydun bay tirsanaysa bisaasay ku cadadbaxaysa hadhow ragga kale way la mid tahay sidaa ayuunba ku guursan karaa mar labaad guur caadi ahoo rasmiga ee intii ciddada ay ku jirtuba loo soo yariyey rajcana malaha laha waxaa laga qaadanayaa markaa qisadan dee haddii qoyskii ilaan ujeedada labada qof ay u wada joogeen waxay ahayd inay ilaahayna ka baqaan gabadhu ay ninkeeda adeecdo haddii laakiin dhibaata ka imanayso ka baqanayso inaanay dee aakhiradeedii guurkaasi uu wax ka yeelayo sidan ay sheegtay lowlaa makhaafat ullah haddaanay sidaas lahayn hadday markaa taasi dhacayso de in labada qof aan la isku odhan wada joogown oo la isku cadaadine dee in la idhaahdo ordoo kala taga sidaasaa idiin wanaagsan iyo adduunka be waayo waxay gaadhise walakinii akrahu lkufra fi lislaam iyadoo diintiisii iyo akhlaaqdiisiina beri yeeshay oo tidhi oo uga markhaati kacday maa ciibu calayhi min khuluqin walaa walaa diinin labadaba sheegtay waana arrin wanaagsan oo dadku waxa lagu yaqaana hadday qof isqabtaan in dee ceebo aanu lahayn iyo khayrkiisaba meesha laga saaro laakiin iyadu wanaaggiisii lahaa way sheegtay ee xagga abuur ahaan inaanay ku qanacsanayn oy ka baqanayso inay xaqiisii kasoo bixi weydo marka xaqa zawj xaqu zawj aada iyo aad buu weyey su nabigu sheegay alayh salatu asalaam oo culusi oo gabadh nabigu wuxuu ku uri alay slatu eeg ninkaasi waa jannadaada iyo iyo naartada haddaba xadiis baa jira rasuulku alayh slatu slam tilmaamayo almukhtalicaatu almuntazicaatu huna huna almunaafiqaat aw munaafiqaat sheekh albani oo kale xadiiska xasan buu ku sheegay dumarka iyagoo ikhtilaaca sameynaya ragga iska furaya waxa weeyaan kuwaasaa munaafiqiina marka waxaa lagu fasiraya gabadha iyadoo wax kale amba adduunyo dooneysa amba wax kale dooneysa oo dhib kale aanay jirin sidaa yeelaysa ee dalbanaysa kitaabu alaaq halkaa waxaynu kaga soo baxnay kitaab annikaax kitaabu alaaq oo dhinac kale marka laga eego kitaab annikaaxaas hoos tegaya ama ku dhow laakiin ka madax banaan iminka soo dhigay baabu alaaqna waa laga yaaba aragto marka alaaqiina waa kala tegidda ay kala tagaan <coughs> labada qof ee isqaba ay kala tagaan وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qاla رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم أbغض الحلاaل إلى الlahi الطلاق أbغض الحلاaل xalaal waxa loogu necbi ilى الlahi xagga aleh الطلاaq furniinka rawاه أبو dاود وبن mاجة وصححه الحاkiم وraجaxa أbو xاatim إrsاalahu wuxuu rajaxay أbو xاatim inuu yahay xadiiskani mursل o aanu mawsuul ahayn xadiiskan waxa uu sheegayaa dhowr arrimoodoo kow shay xalaalo haddana ilaahay necbi oo abqad اlxalaal ilى اllah shayo kaloo xalaal ahoo alla subxaana wa tacaala necbiyeyna waa jiraan lakin abqad اlxalaal ilى اllah ba haddana usi diran markaa xadiiska xagga sixadiisa aad bay culimmadu ugu murmeen sheekh albani oo kale sanadkiisa aad buu faahfaahiyey raximah اllahu taa raxmatan waasica waxaanu kusoo gebagabeeyey xadiiskaasi inuu daciif yahay oo af shan nin baa xadiiskaa soo wariyey shantaasi saddex ba afar baa isku raacay munqadimadiisa iyo xadiiskaasi aanu xidhiirsanayn macnaha xadiiska haddaba way xadiiska waa daciif laakiin macnaha xadiiska culimada qaar baa yihi waa waa saxiix sheekh ibn cuthaymin wuxu ley xadisku daciif ha noqdee laakiin macnihiisu waa sax waayo dee guri dhan oo la dhisay naharka sida lagu xidho wayn ognahay shuruuddiisa waxaas oo dhan qoys dhan baa la kala daadinaya oo kala tegaya xaggaa marka laga eego ayuu de ka yahay mid isagoo xalaal ah oo hadday noloshu dee labada qof u suurtogeli weydo amba isqabtaan amba dee xuquuqdoodi midda kaleba kala u dayaco inay kala tagaan haddana shaydaanku wuxuu u qoyska isku diro marka xaggaasu saxiix ka yahay bu leeyay xadiis saxiixa ah bu rasulka ala sla shaydaanku inuu kursigiisa dhigto amba kursiga weyn d ku fadhiiso uga taliyo xertiisa ibliis ayaa bad u dhigtaa dabeetana junuudiisi iyo ciidamadiisu soo kala dira aroortii iyo habeenkiiba de nimba meel buu de ka bilaabaa markaasay hadhow warbixinta siiyaan warbixinta markay siiyaan maxaad soo qabatay saasaan sameeyey kaasi kaasaan ku diray ilaa uu dilay kan kale saasaan mid baa wuxuu odhanayaa anuu kama suulin ninkaas inaan waswaasiyo amba aan ku diro xaaskiisii ilaa uu furayba suu soo dhaweynaya adigaa wax qabtay buu leeyahay kuwa hore wuxuu ohanaya waxamaad qaban kii yihi qoyska waan kala diray muxuu odhanaya anta anta waar adigaa nin raga ah. adaa igu banaan wey marka qofkii la dilay xataa oo kasii khatarsan wuxuu ka door biday shaydaanku qoyskaa kala tegaya oo dee wax badan baa dhibaato badan baa imanayso waxa laga yaaba umadkii inay dayacmaan waxyaalo badan oo kale ayaa meeshaa ka iman kara waay haddii haddaba markaa arrinku wax kastaba si kastaba ha ahaadee arrintu haddii laga maarmi waayo soomaalidu waxay dhaha nin faras dabadii ka daadegay haye adhamaystira dee ma garanaysaan waayo lacag la-aan ku qaatay maanta anaa idiin sheegayn nin faras dabadii ka daadegay meel u dhaantuu waayey bay idhahdeen meel u dhaanta ayuu ayuu waayey faraska marka dee farasku gaadiidko kale ahaa aad buu muhiim u ahaayo markaa dee faraska dhinaciisa laga daadegaa lakiin nin faras dabadii ka degay meel u dhaanta ayuu waayey markaa dee nin ay furiin mooye wax kale la samayn kari waayey dee hawshaa in lagu furdaamiyo dee wuxuu dhaantu waayo markaa waa furiinkaasi waa sax wey وعن بن cمر رضي الله عنهma أنه طلق امرأته وهiy xاaيd في عهد رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فسأل cمر رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن بن cمر رضي الله عنهma أنه طلqa u furay امرأته haweenadiisii وهiy xاaيd iyadoo xaaladii xaydka ku jirta في عهdi رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wqtigii rasuulka فسأل cمر cمر baa weydiiyey رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم عن ذلika arrinkaa isaga ah faqاla rasulku وxu uhi mrhu أmr falyuraaجicha ha soo ceshado uma liyatrukhaa ha ka tago xataa tadhura ilaa ay daahirayso uma taxiida haddana ay ka xaydayso uma tadhura ay ka daahirayso uma in shaaa haddii uu doono amsaka wuu haysani bacdu ay bacda hada ahri uhrigaa kadib wuu haysani wain shaaa hadduu doonona dallaqa wuu furi bacda an bacda an yamasa wain shaaa dallaqa bacda qabla an yamasa wey qabla an yamasa intaanu taaban ka hor ayaa allah mustacaan ayuu furi fatilka taasi alciddatu waa tiradii alatii taasoo amara lahu amba ciddadii waktigii amar allahu ilaahay amray an yutallaqa lahaa annisaa dumarka in lagu furo oo ilahay yihi fadalliqahuna lciddatihin mutafaqun caleyh wa fii riwaayati limuslimiin waxay ahayd murhu amar falyuraajichaa soo ceshado uma liyutaliqha ha furo طaahiran iyadoo طaahira aw xaamilan amba iyadoo uur leh wa fii riwaayati ukra libukhaariy waxuusibat calayhi taطliiqa dalqad baa loo xisaabiyey wa fii riwaayati muslim axmed qaala ibn cumar wuxuu yihi ama anta adiga miya dalaqtaha waaxidatan aw ithnatayn nin buu ku leeyay markaa cabdillahi bn cumar haddaad mid furtay ambaad laba furtay faina rasuula اlahi salى اllahu alay slm rasuulka alle amaranii wuxuu amray an uraajicaha inaan soo ceshado uma umhilahaa dabeetna aan u kaadiyo xataa taxiyada ilaa yaxaydi saxiidatan uxraa xaydka labaad wa amaa anta adiga miyaa dallaqtahaa halaaan saddex baad israacisay faqad casayta rabbika rabbigaa baad caasiday fii maa amaraka wixii uu ku amro min talaaqi imra'atika furniinka xaaskaaga wa fii riwaayatin ukhraa qaala cabdillahi bn cumar wuxuu yihi faraddahaa calaya wuu ii soo celiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam walam yarahaa shay-an waxna uma arag wa qaala wuxu yihi tahurat markay daahirto falyuطaliq ha furo aw liyumsik amba ha haysto xadiiska cabdillahi bn cumar masale aada u muhiim ah oo dalaaqa la xidhiidha ayuu sheegayaa bale waaba usuusha dalaaqa ayuu xadiiskani ka gudahaayo cabdillahi bn cumar nin dhalinyara buu ahaa dabeetna xaaskiisii buu furay iyadoo xaaladdii lagu furayay ku jirin oo ilaahay subxaana wa tacaala muxuu yihi لعدتهن waaxsu lcidda dumarka ku fura ciddada ilaahay ugu tala galay ciddada gabadha lagu furaya waxa weeyaan inay iyadoo uurle la furo dad badan baa su-aasha ku weydiinaya marar badan gabadhu hadday uur leeday ma furmaysa waaba sunna markaasay yay furmaysaaba oo saxayta ilaa waa la hubaaba markaa inay cidda uurka ay u leedahay waa la garanaya iminka markaa iyadoo uur le waa la furaya iyadoo daahira oo aanay is arag intaana intaa ay duhriga ku jirtay darin xayd kadib ay daahirtay oo aanay ninkii is arag labadaas ah ayay dalaaqii sunniga ahaye xaaladda ay xaydka ku jirta la furi maayo oo waa dalaaq lbidciyi baa la dhaha xadiiskan waxaa loo sheegay markaa culimadu sheegaan inuu yahay dalaaqan adalaaq albidci waa mid aan sunada waafaqsino bidcaah iyo waa markay xaaladda xeydka ku jirto iyo allahu mustacaan duhri ayay sarkeen markaana ma furi karo markaa laba xaaladoodna u furaya laba xaaladoodna ma furayo labada xaaladood maxay hadday ur leedahay amba ay daahirto o aanay saran labadaa u furi kara hadday xaydkii ku jirto ama duhri ay sarkeen ay tahayna ma furi karo haddii gabadha weeyaan dee ay waxa weeyaan ay tahay madkuulun biha hadday tahay ay guri galeen laakiin haddii aanay isba aragba oo uu gabadha laba wadan bay kala joogaan ma soo qaad ama ismay aragba almuhim uu furay haddana xaaladday ku jirta baa la furi kara markaan ilaa niminka xikmaddan ku jirtaa waa maxay markan leeya tuhri aanays arag waxaa la hubsanaya gabadhaasi ur leedahay in kale hadday ur leedahayna waa way cadda arrinkaasi waa cadiya marka xagga laga eegaya waa saas weya marka haddii baa dhacdo dalaaqa bidciga ahi waxaa waajibku ah ninkaasi inuu soo ceshado gabadha xaalad ciddadii iyo ku jirin waqtigii lagu furayay ay dhacdo waxaa waajib ku ah inuu dib u soo celiyo sida uu nebigu amray alayh isalaatu wasalaam murhu falyuraajicha soo cesho ee waxaa la isweydiinayaa un soo ceshigaasi ilaan furniin baa ka horreeyey qaladba ha noqda eh ma noqonayaa mid loo xisaabiyo oo saddexdii dalqadood mid ka ah. ma noqonayaa mise mise noqon maayo taasay haddaba culimadu ku kala duwan yihinoo inay ku kala duwanaadaan xadiiskan uba keenay xadiiskan ayaa marka dhinac laga eego muxuu yihi riwaayadda bukhaari waxuusibat calayhi tadliiqa waxaa loo xisaabeeyey haye hal dalqadaa loo xisaabeeyey xaggan kalena riwaayadda kale muslim muxuu yihi faradaha calaya walam yaraha shay-an walam yaraha shay-an waxba umu arag taasi culimadu waxay u arkeen ayay ka dhigeen in dalqad ma xisaabinin markaa waa masle iyaguna aada isku daliiloo eh, lakin muhimmadda horta waxa inaynu fahamno taasi aynoo damaysee inaanay banaaneen xaaladan iyada ah oo ay fatilka alcidda alati amr اllah an yudalqa laha الnisaa xadiiska waxaa laga qaadanaya waxaa ka mid ah waalidku walow haba weynaado dee ubadkiisii ha noqdaan qaar xaasasiyo reera yeeshee haddaynu xaaladooda ka warhayo waa kan cabdillahi bni cumar aabihii cumar bn khadaabi ayaa rasuulka alay sla sl warka gaadhsiiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka qaadiga ahi ee wax xukumaya inuu fariinta cid kale sii fari karo ninkaa amar gabadha ha soo ceshado sidaa yeel taa kale amar inuu cid kale oo uu ku kalsoon yahay arrinka uu sii marin karo وعن بن cمر رضي الله عنهma أنه dلق فر امرأته haweeneydiisi wahiy xayd في cahdi رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم wqtigii rasuulka فsأل cmر cmar baa weydiiyey qadiyadaasi rasuul الlahi صلى الله علي sل rsulka aleh can dalika arrinkaas dhacay ee ah inuu xaaskii furay iyadoo xaydkii ku jirta faqal wuxu uhi murhu amr rasuulka odhanay alay sla slam faqala ya rasuul salى الlahu عalيه wasalam murhu amar cumar buu la hadlayaa falyuraajic haaha soo ceshada cabdillahi bni cumar uma liyatrukhaa ka tago xataa tadhura ilaa ay daahirayso uma taxida ay xaydayso uma tadhura ay daahirayso uma in shaaa amsaka bacdu wain shaaa alaq haddii kale u furayaa qabla an yamasa intaanu taaban ka hor waayo haddii haddana ay is arkaan dee furninkii xaaraan buu ka noqonaya haddana inaad uhor ay is arkeen buu noqonaya hadduu isagu doonayo markaa inuu sii haysto xaas bay de usii noqonaysa fa tilka alcidda alati allahu an yudaliqa laha nisa marka waxaa ku jira haddana halkan masle kaloo ah horta riwaayadda kale ku wa fi riwayat lmuslimin murhu falyurajica soo ceshado uma liyudaliqha aahiran aw xaamilan iyadoo wakti duhriya ku jirta aw xaamilan amba uur laba uurkeedii caddaaday afro waxaa ku jirta halka xadiiska hore riwaayadda hore xataa tadhura fi lxayd buu ku furay ilaa ay haddana mar kale ay xaydayso uma tadhura markaa laba duhri wey waa duhrigii labaad ayay halkaasi noqonaysa culimada in badanoo kamid waxay dhahdeen halkaa xayd markay xaydo duhrigaa ka dambeeya ayuu ikhtiyaarkii leeyahay markaa qowlka hore ad mudda inuu dhowdahay oo markaas saddexaad la eegayo uu rasulku yihi xataa tadhur uma taxiid xataa tadhur uma tadhur وفي rواية مسلم mr فlyrجع ثma يbdلha طاahiرا و xاaبiرا isagaa اkhtiyaar kale وفي rواية أخرى للبخاaري وxusiبت عaليه تطليqة dلqad baa loo xisaabiyey oo dلqad baa loo xisaabiyeyo qaladba ha noqdee dلqadaasi way dhacaysaa may dhici mayso waayo de waa marka horeba wax baaطila weyaan ma bنya عalىa baaطili fahuwa baaطل wii baaطil ku dhisa baaطil weyn inuu furninkani baaطil haa soo maaha dee dalqada ka dhalatayna waa bilo ma soconayso wa fii riwayat muslimiin qaala cumar ibn cumar wuxuu yihi ama anta markaa nin kale ula hadlaya cabdillahi ibn cumar nin baa gabadhii saddexdiiba waad iga tag markaa wuxuu leeyay adiga laftigaagu qalad kalaad gashay oo saddexdan dalqadood ad israacisay rabbigaabaad ku caasiday waayo ilahay wuxu uhi aطalaaqu marataan xikmad baa laga lahaayo maxaad markiiba san ugu jaraysaa waxay ahayd inaad hal mar furto dee haddii aad markaa doonto gabadhii inaad kuso ku noqoto markaa waad soo ceshan karaysa oo fursad baa kuu banaan lakiin haddaad wixii ba israacisay isyaanna waad samaysay oo aada degdegtay maslada dalaaq halaaث niyuu dhacaya mso dhici dambe u sheeku soo wado ayaa ka warrami doonaa ama an tadalaqtaha waaxidatan aw itnatayn ama anta adigu dalaqtaha waxaad furtay waaxidatan mid a itnatayn mise laba waa su kale ayuu uga dhigayaa oo cabdillahi bn cumar markaa nin kale hadlaya fa ina rasuula allahi sala allahu alay waslm rasuulka amaran wuxuu amray an uraajicaha inaan soo ceshado anigu uma umhilaha aan u kaadiyo xataa taxiida xaydatan ukhraa markaanuu fursad banaysay oo intan markaa haddana waan soo ceshan karayayo ikhtiyaarkana lahaa wa ama anta adiga miyaa dalaqtaha alaaan dee adu saddexdii baad faqad